alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati ilmaa'id aynu ku soo jiray waxaynu joognay aayadda kontonaad baynu joognay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin aayaadkii xukunka ee ka horreeyey waa soo maray aayaddanna xukunkii bay ku sii saabsan tahay laqbada koowaadna kolley waa laqbaynay allah waxa uu yidhi afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xukunka jaahiliyada bimacnaa gaalada xukunkooda miyay doonayaan aljaahiliya waxaa looga jeedaa gaaladaa looga jeedaa oo markaa yacni aljaahiliya ay itlaaqan tahay waxay ku dhacaysaa gaalnimada laakiin jaahiliyatun marka la yidhaahdo oo khaslo jaahiliya ayaa looga jeedaa marka waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo yacni nooc macsi ah macsi in laga tilmaamaayo innaka mru'un fiika jaahiliya waata nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi saxaabada qaarkood abu dhar ayaa nin kale oo saxaabiya ah hadal dhex maray markaasu wuxuu ku yidhi yabna amati sawdaa addoonta madoobi kay dhashayow markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innaka mru'un fiika jaahiliya adigu waxaad tahay shaksi ay ku sugan tahay khaslo jaahili ah ama sifo sifaadka jaahiliyada ka mida bimacnaa akhlaaqda gaalada wax ka mida ayaa kugu sugan baa laga tilmaamayaa innaka mru'un fiika jaahiliya imaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa baabun almacaasi min amri ljaahiliya min umuuri ljaahiliya walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki macaasidu waxay ka mid tahay umuurta gaalnimada bimacnaa akhlaaqda iyo ficilada gaaladay ka mid tahay walaa yakfuru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki kaa macaasida la yimi oo sameeyey kuma gaaloobayo macaasida uu la yimi mooyaa imaatinka uu la yimi macaasida kuma gaaloobayo mujarad alirtikaab inuu la yimi keliya oo aanu xalaashanin kuma gaaloobayo ilaa bishirki gaalnimada mooyaane gaalnimada iyada waxaa markaa ay noqonaysaa mujarad alirtikaab lala yimaado oo la sameeyo shayga gaalnimada baa lagu gaaloobayaa haddii shaygu daatadiisa gaalnimo u yahay laakiin hadduu macsiyatun min almacaasi yahay oo fisqi yahay gaalnimada ka sokeeya imaatinka lala yimi laguma gaaloobaayo ee waxaa lagu gaaloobayaa biistixlaaliha xalaashadka la xalaashadaa lagu gaaloobaya marka qur-aanka waxaa ku yimi xukma aljaahiliya iyo tabaruj aljaahiliya iyo danna aljaahiliya alfaadda noocaasi waa ku timi marka waxaa laga tilmaamayaa xukunkii gaalada looga jeedaa xukma aljaahiliya laga tilmaamaya walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati aluulaa yacni dumarkii waxaa la yidhi cawraadkiinna ha bandhigin oo ha muujinina sida jaahiliyadii hore dumarkoodu cawraadkooda u muujin jireen oo maxaasintooda u bandhigi jireen tabaruj aljaahiliya haddii qofkii dumar ahay tabaruj aljaahiliya ay la timaadana inay gaaloobayso milladda ka baxaysa maaha aha mar haddaynay xalaashanin waa macsiyo weeye oo kuma gaaloobayso xukm aljaahiliyana waa saasi leeg waxaa laga tilmaamayaa marka la xalaashado in lagu gaaloobayo tafaasiishaynu soo sheegnay baa loola noqonayaa afa xukma aljaahiliyati yabquun ma xukunka gaalada ay doonayaan jahaala iyo jaahiliya waa kala duwan tahay jahaaladu aqoon darrada asal ahaan la yidhaahdaa waxaa kaloo jahaalada loo isticmaalaa macsida lafteeda waa loo isticmaalaa wain laa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin laakiin jaahiliyun marka la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa waa gaal yacni markaa sida markaa lagu yaqaan saasaa markaa la yidhaahdaa marka farqa udhaxeeya shakhsigani waa jaahili iyo khasla jaahiliya ku sugan way kala duwan tahay afa xukma aljaahiliyati yabquun ma gaalada xukunkooday doonayaan bilyaai wataa laba qiraa'o ku tilmaamaya yabquuna iyo tabguuna yani ya iyo ta ayaa marka ay ku sugan tahay oo la akhriyey marka yabquuna haddii la yidhaahdo ma waxay doonayaan oo raadinayaan xukunka marka jaahiliyada iyo gaalada miyay rabaan waxaana looga jeedaa qoladii gaalada ahayd baa laga tilmaamaya munaafiqiinta asbaabta aayadahani ku yimaadeenna dee waxay ahaayeen qoladii marka yuhuudda ayay ku yimaadeen ta marka la akhriyo tabquuna waa khitaab yaga lala khitaabaayo ma xukunka jaahiliyada ad doonaysaan oo rabtaan yadlumuuna min almudaahanati waalmayli ida tawallow waxay doonayaan min almudaahanati debca loo soo debco oo wax diinta ka mida looga tago mudaahanadu waa maxay waa in markaa wax looga tanaasulo weeye wadduu low tudhinu fayudhinuun waxay jecel yihiin inaad u soo debecdo oo wax ka mida diinta aad uga tagto iyaguna ay soo dabcaan oo meel dhexa la ysugu yimaado saasay rabaan marka mudaahanadu waa nooc muwaalaadkii ka mida weeye walmayli iyo iilashada loo iisho xaggooda ayay markaa doonayaan idaa tawallow markay jeestaan walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u ilanina kuwii markaa daalimiinta ahaa xaggooda ha u ilanina istifhaamun inkaariyun waa istifhaam inkaar loo nisbeeyey diidmo loo nisbeeyey marka diidmadu mar waxay u dhacaysaa ma doonayaan in loo jeedo marna waxay u dhacaysaa macno nahyi oo kale iyo inay doonin markaa in laga tilmaamaayo marka kaannahu in la leeyahay taayo inay doonin yacni markaa laga tilmaamayo ama la leeyahay adiga kollayba ah inaan u tanaasulayn baad ay garanayaanoo adiga kaama doonayaanoo kaama rabaan sidaana culamada qaarkood waa yidhaahdeen waman axsanu min allahi xukman liqawmin yuuqinuun waman axsanu yaa ka wanaag badan eh, ay la axada axsanu cid ka wanaag badani ma jirto mantu waa istifaamiya laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi buu u dhacayaa min allaahi allah yaa ka wanaag badan xukman xagga xukunka liqawmin ay cinda qawmin qole agtoodiya uga wanaag badan qoladaasoo yuuqinuuna yaqiininaya oo si yaqiina u rumaynaya yacni markaa xukunka ilaahay bihi xukunka ilaahay yaqiininaya bimacnaa si dhaba ah oo yaqiin ah oo shaki ka maran u rumaynaya khusuu bihi waxaa loogu gaar yeelay xukunka ilaahay itlaaqan buu u wanaagsan yahay laakiin maxaa iyaga loogu gaar yeelo loo yidhi liqowmin yuuqinuun maxaa sidaa loo yidhi liannahum aladiina yatadabbaruuna maxaa yeelay iyagu waa kuwa ku tadabburaaya ee u fiirsanaya weeye yacni marka ee ku intifaacaya maadaama ay sidaas yihiin baa iyaga lasoo gaar yeelay waxaanu halkan ku tilmaamay istifaamku inuu u dhacaayo macno nafyi waman axsanu laa axada axsanu marka nafyi qumman in la keeno iyo in su'aal ama istifaam macnuhu nafyi u dhacaayo in la keeno labada waxaa xeeldheeraansho badan istifhaamun bimacna nafyi istifaamka macnihiisu u dhacaayo nafyiga ayaa sii xoog badan oo sii xeeldheeraansho badan allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa ha ka yeelanina yuhuudda iyo kiristaanka awliyaa'a saaxiibba ha ka dhiganina iyo qaar markaa sokeeyo aad dhowaysataan awliyaa waxaa laga keenay min alwelyi weliguna waa qurbiga marka waxaa laga tilmaamayaa qaara markaa dhowaysataan oo isceshihiin oo saaxiibbadiina ha dhiganina bacduhum awliyaau bacd bacduhum barhkood baa awliyaau bacdin kuwa kaley awliyadooda yihiin bimacnaa sokeeye iyo qaraabo iyo markaa qaar ay isjecel yihiin ay isu yihiin oo isu gargaarayaan marka sifo maaha jumladan iyo waa jumlo mustaqil ah awliyaa lagama sifaynaayo saas aawadeed baa miimka la dhigay oo calaamat lwaqfi alwaajib baa la dhigay si lagu tilmaamayo inaan jumlada ka dambaysa aynay ku xidhnayn ee ay tahay jumlo mustaqilla ay tahay ayna taabic u ahayn awliyaa ama ayna sifo ka ahayn haddii sifo laga dhigo macnaha faasida meeshay ka imanaya waman yatawallahum minkum ku kastoo ka weli yeesha yacni yuhuudda iyo kiristaanka minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fa innahu minhum iyaga ayuu ka mid yahay ina allaha allah laa yahdi ma hanuuninayo alqowma aldaalimiina duulka daalimiinta xadgudbay hanuunin maayo fatara aladiina fii quluubihim marad fataraa waxaad arkaysaa aladiina kuwii fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugnaa maradun cudurku ku sugnaa cudurka waxaa looga jeedaa waa cudur xagga diinta kaga dhacayaa laga tilmaamayaa yusaaricuuna fiihim xaalay u dheeraynayaan fiihim ay fii muwaalaatihim weliyeeladkay ka weli yeelanayaana xaalay u dheeraynayaan baad arkaysaa haddii ru'yada basariya loo fasiro yusaaricuuna waa la xaalaynayaa jumlada haddii loo fasiro marka inay tahay ru'yadu qalbiya oo ay cilmi inay tahay loo fasirona waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad ayaa markaa jumladani noqonaysaa oo marka macnuhu wuxuu u dhacayaa fatara aladiina kuwii waxaad ku ogaanaysaa mafcuulkii koowaad wuxuu noqonayaa aladiina ee jumlada ka dambaysa fii quluubihim marad waxa weeye waa lmawsuul yusaaricuuna fiihim jumladaasina markaa waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad bay markaa dhacaysaa fatara aladiina kuwii waxaad ku ogaanaysaa fii quluubihim qalbiyooda uu ku sugnaa maradun cudurku yusaaricuuna fiihim inay u dheeraynayaan weliyeeladkay ka weliyeelanayaan oo jeclaanayaan yacni markaa gaalada ama yuhuud iyo nasaara saasaad ku aqoonsanaysaa oo ku ogaanaysaa waxay u dheeraynayaan muwaalaadkooda yaquuluuna xaal ay odhanayaan nakhshaa an tusiibanaa daa'ira waxaannu ka baqaynaa bay odhanayaan xaal ay odhanayaan nakhshaa waxaannu ka baqaynaa an tusiibanaa inayna haleesho daa'ira musiibada wareegaysa inayna haleesho ayaanu ka baqanaynaa balaaya inay nagu dhacdo ayaanu ka baqanaynaa bay odhanayaan facasa allaahu an yaatiya bilfatx facasa allaahu ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay an yaatiya bilfatxi fatxi inuu keeno oo nasri iyo guul keeno aw amrin ama arrin keeno arrinkaasoo min cindihi ilaahay agtiis ka ahaaday waa sida fadeexad la fadeexadinayo munaafiqiinta oo la kashifaayo fa yusbixu dabeedna ay noqdaan calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin ay noqdaan qaar ka tiiraanyoonaya calaa maa asaruu fii anfusihim waxay nafahooda ku siraysteen oo ku qarsadeen qaar ee isku qoomamaynayoo ka tiiraanyoonaya dabeed ay noqdaan wa yaquulu aamanuu wa yaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey haaulaai aladiina kuwaasi ma kuwiiba aqsamuu billaahi jahda aymaanihim aqsamuu dhaartay billaahi allah ku dhaartay jahda aymaanihim xaalay kama dambaysta dhaartooda ay dhaaranayaano mujtahidiina yacni markaa fii tawkiidi aymaanihim ama fii gaayati aymaanihim kama dambaysta dhaartooda ay ku dadaalayaan maxay ku dhaarteen innahum la macakum la jidhkiinna inay yihiin ma kuwiiba oo bimacnaa waxaa weeye iminkana saasay yeeleen markii horena saasay noogu dhaaranayeen mu'miniintaasaa odhanaysa allah markaa wuxuu yidhi xabitat acmaaluhum jumladan dambe hadalkii mu'miniinta ma aha oo kama mid ahaa sida aksaru ahlicilmi ay mareen ee waxa weeye waa markaa hadal uu ilaahay ibtidaa'an u odhanaayo yacni weeye xabidat waa burtay acmaaluhum camalladoodii baa buray oo gaalnimada burinaysa iyo munaafiqnimada fa asbaxuu waxay noqdeen khaasiriina qaar khasaaray bay noqdeen ama qaar nafahoodii khasaareeyey bay noqdeen aayaadkani waxay ku saabsan tahay muwaalaadka gaalada iyo inaan laga weli yeelan asbaabo waa la sheegay ay ku soo degtay laakiin sababahaasi adigu ma xoog badna oo ma sugna sababaha la sheegayo oo sabab nusuulka ah iyadu markaa waxa ma sugna xukum caamana aayadahani weeye aayadda hore muuminiintoo dhan baa loo yeedhay magaca iimaankana loogu yeedhay waxaana laga reebay gaalada yuhuudiya nasaarada in laga weli yeesho oo la jeclaado oo markaa sokeeye laga dhigto oo loo gargaaro anwaacdii muwaalaadka in la siiyo ayaa laynaga nahyo oo laynaga reebay gaaladoo dhanna in laga weli yeesho waa laynoo diidayaa marka in yacni yuhuudda la yidhi ha ka weli yeelanin oo ha ka dhiganina qaar a isjeceshihiin oo isu gargaartaan oo saaxiibba ha ka dhigataan ha ka dhigannina ma faa'iidaynayso mafhuum inay leedahay mafhuum mukhaalafo oo la odhanaayo gaalada kale yuhuud iyo nasaaro aan ahayn iyaga waa laga weli yeelan karaa la odhan maayo waayo alyahuud waannasaara waa mafhuumu laqab maadaama mafhuumu laqab ay tahay waxay noqonaysaa inaynay marka isagaa mafhuum mukhaalafo aynay lahayn aayadaha qaarkooda si caama ah gaaladoo dhan diidaya in laga weli yeesho oo gaalada in la jeclaado loo gargaaro la ateeco saaxiib hoosaad laga dhigto anwaacdii muwaalaadka la siiyo aayadaha qaarkoodoo si caama ah u diidayaana waa soo arooreen marka waxay noqonaysaa tan lafteedu cid gaaladii ka mid a ah. marka si gaara loo reebay in laga weli yeesho oo saaxiibba laga dhigto waxay noqonaysaa min baabi tansiisi calaa bacdi afraadi alcaam afraaddii caamka wax ka mida ayaa la nasgareeyo xukum xukumkii caamka waafaqaya ayaa lagu bacdhabe oo lagu nasgareey waxayna culammadu yidhaahdeen altansiisu calaa bacdi afraadi alcaami bixukmin yuwaafiqu xukma alcaami in la nasgareeyo afraaddii caamka wax ka mida xukum xukumkii caamka waafaqaya si gaara in loogu xuso loogu sheegaa laa yukhasisu takhsiis ma faa'iideynayo sowtalaha caamka iyo khaaska waa la ysku khasisaa waxaa la odhanayaa caamka iyo khaaska marka la ysku khasisaayo waa marka munaafaad ka dhaxeeyo oo labadu iskhilaafsan yihiin weeyi markay iskhilaafsan yihiin oo caamka wixii loo sugay khaaska laga nafyinaayo ama caamka wixii laga nafiyey khaaska loo sugaayo oo munaafaadu ka dhaxeeya iska hor imaad meesha uu jiro aynay iswaafaqsanayn labada xukum markaasaa la yidhaahdaa caamka iyo khaaska waa la ysku khasisayaa laakiin labada xukum hadday iswaafaqsan yihiin iyadu markaa isagu takhsiis ma faa'iideeyo waa tansiisun calaa bacdi afraadi alcaam oo yacni takhsiis faa'iideyn maayo markaa gaalo oo dhan inuuma bannaano inaynu ka wali yeelanna inuuma bannaana gaaladu iyagaa awliye isu ah oo isu gargaara oo isjecel haddii la yidhaha gaalada colaadi dhex marto ay wakhtiyada qaarkood islaayaan yacni maxaa looga jeedaa bacduhum awliyaau bacd waxaa laga jawaabayaa marka hore colaadi ha ka dhaxayso oo iyagu hadday doonaan haba isdhecbaadaan laakiin markay islaam ka horjeedaan oo muslimiin markay eegaan isku mid bay noqonayaan waxallo wixii isnacayb iyo colaad dhexdooda taallay way ilaawayaan waxaanay noqonayaan meel keliya inay ka soo wada liishaamayaan bay noqonayaanoo waa isu raacayaan marka waxay noqonayaan muwaalaadkoodu yacni marka muqaabilka muslimiinta la eego ayaa marka ay noqonayaan bacduhum awliyaau bacd sidooda colaadi ha uga dhaxayso laakiin markaasay sidaa noqonayaan laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa waxay faa'iideynaysaa markaa nahyi yacni markaa la reebay in eh, yuhuudda iyo kiristaanka awliye laga dhigto waxayna culammadu qaacid ahaan yidhaahdaan annahyu yaqtadii taxriim nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn buu keensadaa marka waxaa laga qaadanayaa muwaalaatu alyahuudi waannasaara inay tahay mid xaaraana oo aan bannaanayn gaalada kale in laga weli yeeshaana saas si laeg waxay noqonaysaa mid xaaraana linafyi alfaariq waayo faariq muctabara oo u dhexeeya ayaan jirin maadaama gaalnimada ay ka siman yihiin marka waa in gaaladii la necbaado oo cadaawad iyo nacayb loo hayaa wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah waata laynoo sheegay nebi ibraahim iyo mu'miniintii weheliyey oo ilaahay uu ina amray inaynu ku dayanno macna alamri bay u dhacaysa aayadduye inay markaa yidhaahdeen dhexdeenna colaad iyo nacayb baa ka daahiray oo ka muuqday waa isnacabnahoo col baynu isla nahay gaaladii bay la hadlayaan xataa tu'minuu billaahi waxdah wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaau abadan abad baa weliba markaa lagu nasgaray weligeen waa isnecbaanaynaa colaadda iyo nacaybkaasina waa jiraya waana daahiroo mid qarsoon maaha xataa tu'minuu billaahi waxda ilaa aad rumaynaysaan allaha keligii aad rumaynaysaan oo bimacnaa tawxiid aad la imanaysaan aliimaanu billaahi waxda waxaa looga jeedaa tawxiidkaa laga tilmaamaya in sharkiga laga tago oo tawxiidka lala yimaado ayaa markaa laga tilmaamaya waata uu ilaahay yidhi laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum ilaahay yacni dad rumeeyo iimaan la yimi oo jeclaanaya kuwii allah iyo rasuulkiisa yacni markaa la culloobay oo khilaafay bimacnaa gaalo jeclaanaya yacni ma helaysid cid iimaan intay la timi oo ilaahay iyo maalinta aakhire ay rumaysay haddana jeclaanaysaa ciddii ilaahay iyo rasuulkiisa ka hor timi oo gaalada ahayd yacni jeclaanaysa ma helaysid ama iimaankay sheeganayaan baan jirin ama jacayl ay jeclaanayaan baan jirin walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum yacni gaaladaasi haba ahaadaan dadka kuwa ugu dhowe u xigaba ha ahaadaane marnaba ma jeclaanayaan ayaa markaa allah markaa uu sheegay marka dee in gaaladii la naco oo la necbaado ayaa laga qaadanayaa adilada laga qaadanaya waana nacayb ilaahay dartii loo nacaayo awsaqu cura aliimaani alxubbu fi llaahi waalbuqdu fi illaah guntimaha iimaanka waxaa ugu adag in allah dartii wax loo jeclaado allah dartiina wax loo naco taasaa guntimaha iimaanka ugu adag wuxuu allah yidhi waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ku kastoo ka weli yeeshaa yuhuud iyo nasaara iyaga ayuu markaa ka mid yahay fa innahu minhum muwaalaadka kufaarta laga weli yeelanaayo culammada ahlu sunnuhu waxay ka qabaan tafsiil bay ka qabaan oo wax ka midi waxay noqonaysaa gaalnimo wax ka midina waxay noqonaysaa duuna daalik wax gaalnimadii ka sokeeyay noqonaysaa marka itlaaqan ma wada aha gaalada ka weliyeeladka laga weli yeelanayaa wada gaalnimo kufri akbara ma wada aha haddaba maxaa looga jeedaa waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ahlucilmigu waxay yidhaahdeen minhumtu waxay u dhacaysaa marka muwaalaad gaalnimo ay la yimaadaan fa innahum minhum fi ddiin xagga diinkay kaga mid yihiin markaynay muwaalaadka ay la yimaadeen ay tahay duuna daalik oo gaalnimo aynay gaadhsiisnaynna fa innahu minhum fi lmadammati waalcuquuba iyagay u ka mid yihiin xagga markaa dhaleecaynta iyo ciqaabta ay mutaysanayaan bay uga mid yihiin taasay la wadaagaan baa laga tilmaamaya marna waa fi lmadammati waalcuquuba marna waa fi ddiin oo waa waa gaaloobeen baa laga tilmaamaya gaalnimada ka dhaxaysaa looga jeedaa yacni marba si ayay u dhacaysa waxaynu garan karnaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wassalaam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum kii qole isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay fahuwa minhum iyadoo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa la garanayaa kullu tashabbuh lilkufaar inaan wada gaalnimo ahayn baa la garanaya oo tashabuha gaalada la shabahayaa laysu ekaysiinayaa tafsiil baa gelaya waxaa laga shabahaye laysaga ekaysiinayaa hadday gaalnimo tahayna gaalnimay noqon ya waxay noqonaysaa fa huwa minhum xagga gaalnimadu uga mid yahay haddii waxaa laysaga ekaysiinayaa ay tahay macsi gaalnimada ka sokaysa hadday tahayna waxay noqonaysaa fahuwa minhum xagga dhaleecaynta iyo ciqaabta uu mutaysanaayo ayuu ga mid yahay yacni marka qatcan lama odhan karo kullu tashabbuhoo lala yimaadaa oo gaalada wax ka mida khisaalkooda la ysu ekaysiiyaa wada kufri akbar bay noqonaysaa ma aha ee tashabbuhee mutlaqaha ah ee sii daysnaaya kulligaa haddii lala yimaado ama wax gaalnimaa laga shabaho xaalka noocaasay noqonaysaa gaalnimo marka ay noqonaysaa laakiin wixii ka sokeeya haddii laga shabaho oo laysaga ekaysiiyo waxay noqonaysaa macsiyatun duuna alkufri macsi gaalnimada ka sokaysaa ayay markaa noqonaysaa aayaddanna waa saasoo kale ahlucilmiga qaarkoodna sidaa aynu sheegnay tafsiilkaasay tilmaameen culamo badan baa tilmaamay oo sheegay oo yacni u sheegay tafsiilkaasi inuu ku jiro sidaa u tilmaamay bacdigoodna ijmaacbaabay soo naqliyeen in tafsiil ku jiro oo sheekha la yidhaahdo adaahir ibnu caashuur kitaabkiisa tafsiirka altaxriir waltanwiir waxa uu tilmaamayaa ahlu sunna waljamaaca inay ku ijmaaceen in masalada tafsiil ku jiro oo muwaalaadka gaalada laga weli yeelanaya kufri akbara aynay wada ahayn sidaas iyadaa buu ijmaaca ahlu sunne ku soo naqlinayaa oo ku tilmaamaya culamada kalena ijmaacayaynay sheeginbe laakiin waxay sheegeen tafsiilka culammadu ka qabaan ayay markaa tilmaameen muwaalaadka gaaladuna waa anwaaco yacni waxay leedahay mid daahira iyo mid baatina mid muuqata iyo mid qarsoon yacni ta muuqato qudheeduna waa anwaac waxaa ka mid a waxa weeye yacni markaa ta muuqanaysa yacni markaa nasriga loo gargaarayaa ka mida daacada la ateecayaa ka mida waxaa ka mida waxaweye mudaahanada wax ka mida diinta looga tanaasulayo ayaa ka mida oo loo dabcaayo rukuunka loo iilanayaa ka mida yacni suwar badan baa markaas soo gelaya suwar badan ayaa markaas soo gelaya waxaa ka mida marka waxaweyn yacni sirta in lagu qarsado saaxiib hoosaad laga yeesho waxaa ka mid ah in sirta muslimiinta loo tabiyo oo loo gudbiyo ayaa ka mida marka waxa weeye ashyaadaasoo dhami waxay soo gelayaan muwaalaadkii gaaladay soo gelayaan muwaalaadkii gaalada laga weliyeelanaayey ayay soo gelayaan tafsiil inuu ku jirana waxaa caddaynaya xadiiskii xaatibba waa caddaynayaa xadiiskii ku saabsanaa qisada xaatib ibn abi baltaca ku saabsanaa waa caddaynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gaalada qureysheed wuxuu la yeeshay heshiis buu la yeeshay la odhan jiray sulxuulxudaybiya heshiiskii xudaybiya la magac baxay heshiiskaa nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalada quraysheed wuxuu la galay sannaddii lixaad ayuu la galay sannaddii lixaad markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam heshiiskaa la galay heshiiskaasi wuxuu shaqeeyey muddo laba sana ayuu shaqeeyey sannaddii siddeedaad markii la maraayo la joogay baa gaaladii quraysheed waxay jebiyeen heshiiskii bay jebiyeen ballankii ayay ballan fur la yimaadeen si cadoo sariixaynay u jebiyeenoo jebin mooye wax kale aan aqbali karin oo heshiiska markuu dhammaaday waxaa la yidhi dadka kale ee dee eriyada deggani haddii ay doonaan heshiiska inay soo galaan way soo geli karaan oo qoloba darafkay doontay ka geli kartaa ama darafka muslimiinta ama darafka gaalada quraysheed marka laba qabiil oo agaarkaa degganaa ayaa markaa waxay ka galeen labada daraf bay ka kala galeen waa banu khusaaca iyo banu bakrin banu khusaaca waxay ka galeen darafka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo yacni muslimiinta ayay ka galeen heshiiska oo ay yidhaahdeen idinka ayaanu markaa tarafkiina aanu heshiiska ka soo gallay qolada banuu bakrina waxay yidhaahdeen iyaguna darafka gaalada qureysheed baanu ka soo gallay markii dambe ayaa waxa dhacday qoladii reer bani bakri oo qureyshina caawinayso ayaa waxay ku duuleen oo laayeen qoladii reer bani khusaaca reer bani khusaaca ayay laayeen halkii baa markaa reer bani khusaacana yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u tageen warkiina u sheegeen yacnii allahna waa u waxyoodo waa u sheegay warka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu go'aansaday inuu ku duulo gaalada quraysheed maka inuu ku soo duulo maadaama ay ballan fur sameeyeen oo ballankii ka baxeen saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu go'aansaday sidaa markuu go'aansaday xaatim ibnu abi baltaca ayaa warqad qoray warqaddaasoo uu ku sheegaayo in duullaan ku soo maqan yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo duuli doono ayuu gaaladii quraysheed u qoray qof dumara oo socdaala ah oo madiine soo gaadhay dabeedna ka noqonaysay baa warqaddii uu sii dhiibay waxa warqadda ku qoranna umuu sheegin qofkii dumara ayaa warqaddiibay qaaday tidaca timaheeda ayay hoos gelisay timahay dhex gelisay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u waxyoodoo u sheegay in war markaa loo dhiibay qofkaa dumara iyo meesha hadda ay maraysaba markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray koox saxaabadiisa ka mida oo cali iyo zubayr ay ka mid yihiin ayuu diray wuxuu idhi ordoo taga meel macruufa oo maka iyo madiine u dhaxaysa oo rawdatu khaakh la odhan jiray ayuu idhi meeshaa taga qof dumara oo socdaala kula kulmi doontaan warqad bay sidaaya ka soo qaada cali iyo zubayr iyo saxaabadii la socotay fardahay fuuleen meeshii way garanayeene meeshii bay ku tibbadeen rawdatu khaakh la odhan jira ee makiya madiine u dhaxaysay markay meeshii tageen siduu nebigu u sheegayba waxay kula kulmeen qof dumara oo safara oo socdaalay kula kulmeen waxay ku yidhahdeen warqadda soo saar markii hore waa dafirto waxay tii waxba ma sido way u hanjabeen haddaad soo saari weydo annagaa ku fatishayno ku baadhayno ku qaawinayna bay ku yidhaahdeen waa hanjabaad ay u hanjabayeen hanjabaaddaa inay ku soo saarto ay markaa doonayeen markaasay dabeedna markaa timaheeda ka soo dhex saartay warqaddii warqaddii bay soo qaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam bay warqaddii u keeneen warqaddii markay nebiga calayhi salaatu wasalaam u keeneen ayaa warqaddii la furay warqaddii waxaa ku taalla waxay ka socotaa xaatim ibnu abi baltaca waxay ku socotaa gaalada quraysheed waxaana ku sugan oo warqadda ku qoran digis gaalada quraysheed uu digaayo oo duulaanka ku soo maqan uu uga digaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xaatim ibnu abi baltaca ayuu wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanacta maxaa kugu xambaaray oo kuu kallifay waxaad samaysay dabeedna wuxu uhi yaa rasuula allaahi ha igu degdegina anigu waxa weeye nin quraysh ka dhashay ma yihi wuxuu ahaa nin reer yaman ah oo quraysh la degay reer yaman buu isagu ahaa meesha qabiil kuma lahayn ciddiisii ma joogin wuxuu idhi anigu markaa quraysh kama dhalan oo lafaha quraysheed kama mid ahayn saxaabadaada kale muhaajiriinta ah qaraabadoodii u ilaalinaysay maatadoodii iyo xoolahoodiiba u dhowrayso u ilaalinaysay aniga wax markaa cid ii ilaalisaa meesha markaa iima joogin waanan garanayay ilaahay inuu markaa nebigiisa iyo diinkiisa u gargaarayo waa garanayay dabeedna waxaan isi maadaama nasabku iseegay oo aanan nasab quraysh ku lahayn waxay markaa iyaguna wax kuugu eh, yacni wax kuugu taraan oo maatadaada iyo xoolahaaga ay ku dhowraan u samee waana garanaya ilaahay diinkiisa inuu nusraynaayo nebigiisana u gargaarayo waa garanaya umana samayn arrinkaas riddo aan diinka noqod markaa uga jeedo ama shaki aan diinka ka shakiyey ama raalli ahaansho aan gaalnimo ka raalli ahay waxaan u sameeyey ma ahayn cumar baa horta markiiba yidhi yaa rasuul allaahi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq rasuulkii ilaahayow iddaa aan munaafiqan kurka ka jaree cumar baa odhanaya markuu arrinkaa sheegay ayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qad sadaqakum run buu idiin sheegay mar labaad buu cumar ku celiyey yacni dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq yacni markaa yacni iidda aan dile markaasaa nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inahu shahida badra wamaa yudriika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum wuxuu uhi ninkani beder buu ka qayb galay dagaalkii beder ayuu ka qayb galay maxaa ku garansiiyeo koogaysiiyey inuu ilaahay taalacday quluubta reer beder oo uu yidhi icmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum waxaad doontaan sameeya waa idiin dembi dhaafay yacni saas iyadaa wuu yidhi marka xadiiskaasi wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay waxaanu caddaynayaa ficilka uu isku dayey ee doonay inuu sameeyaa xaatib ibnu abi baltaca inaanu ahayn kufri akbara aanu ahayn saas aawadeed imaamu shaafici wuxuu ka daliishaday tafsiil inuu ku jiro waxaanu ka daliishaday yacni markaa tajasuska gaalada yacni war loo gudbiyaa oo sirta muslimiinta yacni loo gudbiyaa ama loo digaa inayna kufri bayina ama kufri cad aynay ahayn wuxuu odhanayaa yacni imaamu shaafici umka ayuu masalada kaga hadlay fii kitaabihi alum ayuu kaga hadlay markaasuu wuxuu odhanayaa masaladaa markuu ka hadlaayo muwaalaadka markuu ka hadlaayo tafsiilka ku jira iyo sida loo tafsiilinaayo ayuu wuxuu odhanayaa xadiiska xaatib baa u daliila oo laga qaadanaya nebiguna wuxuu weydiiyey maa xamalaka calaa maa sanacta waxaana laga qaadanayaa falqowlu qowluhu fii ma xtamala ficluh qaacid ahaan wuxuu sheegayaa ficilkii ixtimaal ku jiro qofku wuxuu ka yidhaahdee isagu ka sheego in la aqbalayo falqowlu qowluhu fii ma xtamala ficluh yacni tajasuskaasi wuxuu aqbalayay inuu kufri yahay oo gaalnimo markaa u dhacaayo iyo inaanu gaalnimo ahayn labada mid walba waa aqbali kari waxaanay ku xidhan tahay sida looga jeediy ayay ku xidhantahy markaa dabeedna markaa nebigu wuxuu weydiiyey yacni waxa ku xambaaray ama u saabay buu weydiiyey marka yacni waxaanu qaacid ahaan tilmaamay falqowlu qowluhu fima ma ixtamala ficluh wixii ixtimaal ficilkiisu leeyahay qofku hadalka uu ka yidhaahdo ayaa la aqbalayaa oo la qaadanayaa sidan baa danni haaliba iyo sidan baa caynkana lama odhanayo wuxuu kaloo yidhi muwaalaadka marka la eego daahiran markaysagaa xagga daahirka marka tala samaynaayo arrinkaa wax ka weyn ma jira buu odhanaya shaafici baa odhanaya ya waayo amarka rasuulku sala allahu alayh wasalam amarka dadka kale oo dhan waa ka yahay ya muslimiin kale in markaa laga digo duulaankooda dee rasuulka duulaankiisa in laga digaa ka sii weynaansha badan marka xagga daahirka marka laga eego yacni markaa waa arrin aad iyo aad u weyn arrin marka daahir ahaan iyo muuqaal ahaan ka weyni muwaalaadka baatinka intaan la gaadhin yacni markaa ma jira buu odhanaya haddana maca daalik yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma gaalnimo xukmin mana gaalaysin xaatib ibnu abi baltaca ma gaalaysin ee hadallada uu yidhi xaatib ibnu abi baltaca uu tilmaamayo uma samayn ridan bilkufri iyo shakan yani markaa iyo irtidaadan markuu leeyahay waxa taa lafteeda nebigu waa taqriiriyey marka waxaa laga qaadanayaa manaadka ay ku noqonayso kufriga inay ashyaadaas iyo wixii la mida ay markaa tahay ayaa markaa laga qaadanaya ashyaadaasina muwaalaadkii baatinka ahayd ayay u noqonayso muwaalaadkii baatinka ahayd ayay taasina markaa u noqonaysa haddaba dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen yacnii arrinka gaalnimada looga manciyey xaatib ibnu abi baltaca waa beder inuu ka qayb galay weeye marka maadaama aan markaa wakhti dambe la heli karin cid beder ka qayb gashay cid kasta oo tajasus la timaada waxay noqonaysaa inay halkooda gaalnimada ku xukuman yihiin bacdu alghulaati baa sidaa yidhi laakiin warka noocaasi waa war khalata sax ahayn markaasi waa war baatila oo aan sax ahayn waayo bederda inuu ka qayb galay waa xasana cadiima waa xasano weyn dee haddii shaygani gaalnimo yahay beder oo horraysay oo wakhti hore uu ka qayb galay ma noqoteen mid gaalnimada markaa ka badbaadisa ma noqoteen waayo waxaa la ogsoon yahay dee xasanaadkao dhan gaalnimada burinaysa hadday ka dambayso ya waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin ya walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun acmaashoodoo dhan hadday markaa tahay yacni iimaanka iyo hadday tahay yacni acmaasha iimaanka soo gudagelaysa ee acmaalu saalixa bima fiihim almabaani waa salaaday waa zakey waa soomay waa xajay waa khayrkeed kulluhaa waxaa burinaysaa gaalnimada hadday ka dambayso gaalnimadaa burinaysa marka bedernimadu waa xasano aan wax kufrigi burinaynin dee ma suuragal ahaa in markaa saa la yidhaahdo yaa yacni marka in saa la yidhaahdaa ma dhici karto oo waxa weeye naska iyo ijmaaca mid walba wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye xasanaadkao dhammi ay ku burayaan haddii gaalnimadu ka dambayso gaalnimada ay ku burayaan gaalnimada ay ku burayaan tafsiil culammadu ha ka qabaan markaysaa waxama markuu ku dhintaa ayay buraysaa mise waxa mujarad markuu la yimaaday buraysaa taasi waa tafsiil masalada kusii saabsan laakiin marka hore itlaaqa inay marka ku burayso gaalnimadu burinayso waa shay markaa nusuustuna sheegtay culammaduna ay ku kulansan yihiin culammaduna ay ku kulansan yihiin marka saas aawadeed mawaanicul kufriga waxaa markaa ka mid ah shuhuudu badrin yacni sax ma ahaata noocaasi waa arrin khalata ayay markaa noqonaysa arrin khalada ayay noqonaysaa calaa kulli xaal naska iyo ijmaacuba wuxuu tilmaamayaa masalada muwaalaadka gaalada in tafsiil ku jiro ayuu tilmaamayaa culammada mufasiriintuna aad bay aayadda tafsiirkeeda ugu sheegeen tafsiilka masalada ku sugan iyo sida loo tafsiilinaayo ay u tilmaameen wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa kuwa qalbigooda cudurka ku jiraa inay u dheeraynayaan gaalada inay ka weli yeeshaan u horranayaan oo ay halkaa u dheeraynayaan sidaasaa markaa allah inoo sheegaya waxaanay leeyihiin waxaannu ka baqaynaa masaa'ibta wareegaysaanu ka baqaynaa yaquuluuna nakhshaa an tusiibanaa daa'ira marka khawfka masaa'ibta laga baqayaa ama dhibaatooyin laga baqaya cudurdaar banaynaya muwaalaadka gaalada ma aha in muwaalaadka gaalada cudurdaar banaynaya aynay ahayn baa laga qaadanaya facasa allaahu an yaatiya bilfatxi aw amrin min cindih yani ilaahay wuxuu mudayoo xaqiiqo ku yahay inuu markaa nasri keeno oo markaa waxaweyan yani ay muslimiintu guulaystaan ama arrin agtiisa uu ka keeno oo eh, munaafiqiinta in la fadeexadiyo oo xumaantooda la soo saaro dabeedna ay ka tiraanyoodaan waxa ay qarsadeen markii hore ay ka qoomamoodaan oo ka tiraanyoodaan tiraanyadana loogama jeedo inay yacni ka toobad keenayaane waxaa looga jeedaa siday rabeen inay dhici weyday bay ka tiiraanyoonayaan oo ka qoomamoonayaan laakiin ma aha nadama tawba ma aha tiraanyo tawba ah ma aha muminiinta markay la joogaan waxay ku odhanayaan munaafiqiintu yacni idinkaanu la jirkiinna nahay dhaar adag baynayay ku dhaaranayaan allah bay dhaarta ku dhaaranayaan iyagoo aada u adkaynaya dhaarta yaa hadhow markay gaaladii helaanna waxay odhanayaan waa iska dheeldheelayna waa ku ciyaarayna waa ku ciyaarayna idinkaanu maciinna nahay ay markaana odhanayaan hmm allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tatakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa ha ka yeelanina yuhuudda iyo kiristaanka awliyaaa saaxiibba ha ka dhiganina iyo qaaraad sokeeye ka dhigataan ha ka dhiganina tuwaaluunahum aa ka weli yeelataan yacni markaa jeclaataan oo aa markaa yacni sokeeye ka dhigataan qaar ha isu gargaartaan oo isjeceshihiin wa tuwaadduunahum aad jeclaataan bacduhum awliyaau bacd bacduhum barhkood baa awliyaau bacdin barka kale ayay markaa awliye u yihiin oo saaxiibbo iyo markaa qaar ay isjecel yihiin u yihiin maxay awliye isugu yihiin gaaladu liitixaadihim fi lkufri gaalnimada inay ku midoobeen daraaddeed oo jinsiga kufrigu ka dhaxeeyo aawadeed ayay markaa awliye isugu yihiin waman yatawallahum minkum ku kastoo ka weli yeesha minkum xaaluu idinka idinka mid yahay fa innahu minhum yaga ayuu ka mid yahay min jumlatihim jumladooda ayuu ka mid yahay mar wuxuuga mid yahay xagga diinka waa hadduu markaa noocii gaalnimada ahaa ee muwaalaadka la yimaado marna wuxuuga mid yahay xagga madamada iyo cuquubada ayuu uga mid yahay ina allaha allah laa yahdii ma hanuuninayo alqowma aldaalimiina duulka daalimiintae xadgudbay hanuunin maayo bimuwaalaatihim alkufaar ku xadgudbay weliyeeladka ay ka weli yeelanayaan oo jeclaanayaan alkufaara gaalada fatara aladiina fii quluubihim marad fa taraa waxaad arkaysaa aladiina kuwii fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugnaa maradun cudurku ku sugnaa dacfu ictiqaad cudurka waxaa loo jeedaa ictiqaad daciifi ku sugnaa yani munaafiqnimo ku sugnayd ama shaki ku sugnaa yani waxaa looga jeedaa kuwii nifaaqu ku jiray ama munaafiqnimadu ku jirtay ka cabdulaahi bnu ubayin yani iimaankiisu macduum baa buu ahaaye laakiin hadda dacfu uu cabiray oo tusaaleeyey yani marka laakiin waxaa sii fiican maadaama marka munaafiqiintii laga tilmaamayo nifaaqoodu ictiqaadiga ahaa in laga tilmaamayo yacni diin la'aan iyo ictiqaad aan baa ku sugnay dacfigu mar cadam ka dhigan yahay marna dee waa markaa waa duuna dalik ka cabdulaahi bnu ubayin sida cabdulaahi bnu ubayin waa cabdulaahi bnu ubay bn saluul almunaafiqi ee munaafiq ahaa nusakha qaar baa almunaafiqi ku daraya nusakh qaarna kuma darayaan marka ra'su lmunaafiqiin ayuu ahaa yusaaricuuna fiihim xaalay u dheeraynayaan fiihim ay fii muwaalaatihim weliyeeladkay ka weliyeelanayaan gaalada xaalay u dheeraynayaan ayaad arkaysaa ru'yada marka basariya lagu fasiro saynu soo sheegnay yusaaricuuna fiihim jumladaa waa la xaalaynayaa laakiin marka loo fasiro inay tahay ru'ya qalbiya oo cilmi laga tilmaamaayo waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad jumladaasaa dhacaya fa taraa waxaad ogaanaysaa aladiina kuwii fii quluubihim maradun qalbiyadooda xanuunku ku sugnaa waa munaafiqnimadii iyo shakigu ku jiraye yusaaricuuna fiihim inay u dheeraynayaan fiihim fii muwaalaatihim ka weliyeeladkay gaalada ka weli yeelanayaan inay u dheeranayaan baad ku aqoonsanaysaa ku ogaanaysaa waxay u dheeraynayaan yaquuluuna xaalay odhanayaan yaquuluuna mar leyba waa la xaalaynaya waxay u dheeraynayaan yaquuluuna xaalay odhanayaan muctadiriina canha xaalay cudurdaaranayaan oo muwaalaadkay la yimaadeen ay ka cudurdaaranayaan canha ay can lmuwaalaa nakhshaa an tusiibanaa daa'ira waxaanu ka baqaynaa an tusiibanaa inayna haleesho daa'ira masaa'ibka wareega inuuna haleelaanu ka baqaynaa bay yidhahdeen yaduuru biha dahru calayna min jadbin aw galaba oo wakhtigu nagu soo wareejiyo min jadbin abaar aw khalabatin ama khaalib noqosho na laga khaalib noqdo oo bimacnaa waxa weeye gaaladoo kale ay naga reeyaanoo naga khaalib noqdaan taasaannu ka baqaynaa marka inaanu ka xadhig xidhanaanu doonaynaayo saasaannu uga weli yeelannay si hadhow aynay noo xasuuqin ama noo gumaadin ama haddii dhibaatooyin nagu dhacaan aynay wax na tari waayin dahriga tiirinta loo tiirinaayo oo tacbiirka isagoo sheikhu fasiraya daa'ira an tusiibanaa daa'ira yaduuru biha dahru nisbada loo nisbaynayo dee markaa waxaba nadar baa ku sugan marka masaa'ibka wareegaya in la yidhaahda fiican ee dahrigaa nagu wareejinaya in la yidhaahdo ta noocaasi waxay noqonaysaa inayna munaasib ahayn walaa yatima amru muxammed waxaanu karoo ka baqaynaa ina arrinka muxamed dhammaystirmi waayaanu ka baqaynaa waxay ku cadfantaho dee fasiraysaa an tusiibana walaa yatima amru muxammadin arrinka muxammedna uu dhammaystirmi waayo bimacnaa nasri heli waayo saasaanu ka baqaynaa falaa yamiiruunana dabeedna markaa ay cunto na siin waayaan falaa yamiiruunana cunto markaa nama siinayaan ay fahum laa yamiiruunana maara yamiiru waxa weeye cuntada la soo jillaabee la iibinaya ayaa la yidhaahdaa waa miirada weeye ee wanamiiru ahlana wanaxfadu akhaana qur-aanka waa ku timi marka suuratu yuusuf waata ku timi marka almiira waxaa la yidhaahdaa yacni marka cuntada ama waxa kale markaysaa la soo jillaababa waa la yidhahdaa laakiin cuntada ugu sii badan maara yamiiru marka weeye amaarana waa loo isticmaalaa amaara yumiiru waa loo isticmaalaa laakiin waxa badan sulaasigeeda badan falaa yamiiruunana dabeedna ay cuntana siin waayaan yacni saasaanu ka baqaynaa masaa'ibka wareegaa inayna haleelaanoo dabaed markaa waxa weeye yacni markaa iyaguna hadhow dhow ay waxbana siin waayaan saasaanu ka baqayna ba ilahay qaala tacaala allah waxau yidhi isagaa korreeye facasa allaahu an yaatiya bilfatxi facasa allaahu ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay casaa min allaahi waajiba waatuu cabdulaahi bnu cabbaas uu yidhi casaa min allaahi waajiba hadduu allaha casaa yidhaahdo waxay noqotaa shay waajiba oo ilaaba ilaa dhacaya aan baaqanayn saasay noqotaa culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen laba meelood baa laga reebayaa casaa min allaahi waajiba meeli waxay tahay casaa rabbuhu in dallaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayran minkun midi waa taa casaa rabbukum an yarxamakum suurat lisraa awalkeeda labadaa mawdic baa culammada qaarkood ka istisnoodeen itlaaqa uu cabdulaahi bnu cabbaas itlaaqay haddii allah markaa casaa yidhaahdo inay tahay shay waajiba oo ilaaba ilaa aan baaqanayn dhacaya labada laftoodana culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kama hadhaysee way raacaysaa casaa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu aswaajan khayran min kunna shardi baa ku xidhnaa shardiga haddii la heli lahaa may baaqateena waa la heli lahaa dumarkaa qaar ka khayr badanna waa la heli lahaa laakiin waxay u baaqatay yacnii shardigii inuu baaqday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisuu qabay hadduu wada furi lahaa dhibista ay dhibeen daraaddeed ama adduunyo inay doorteen daraaddeed markii takhyiirka lagu sameeyey ama dhibaatay nebiga ay dhibaateeyeen hadduu u wada furi lahaa qaar ka khayr badan waa la heli lahaa ilaahayna waa u guurin lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarka sifaatka uu ku sifeeyey allah dumar ka leh ayuu u guurin lahaa qaar ka khayr badanna way noqon lahaay laakiin waxay u baaqatay shardigii baa la waayey shardigii ayaa la waayey mar hadduu shardigii baaqday wixii lagu xidhay shardigaasina waa baaqdeen ta kale lafteeda waa saasi laag casaa rabbukum an yarxamakum dee wakhtiyada qaarkood tanfiis ilaahay waa siiyaayo qolyaha yahuudda waa u yaro naxariistaayo kurbadii iyo dhibaatadii ay ku jireen baa laga yaro faydaa waxay ku sugnaan jireen dulli la dullaystay ku sugnaan jireen yaa yacnii laga soo bilaabo wakhtigii nebi maxamed la soo diray iyo wakhti ka horraysayba in dooroo ka horraysayba ilaa beri dhoweyd laga soo gaadhaayo wax dowlada ma yeelan meel walay joogaanbana waa loo telinayo waa la dullaysanayey ama muslimiin ha ku hoos noolaadaan ama gaala ha ku hoos noolaadaan ya yacni marka waxabay saasay ku sugnaan jireen marka dee kurbadii iyo dulligii ay ku sugnaayeen in laga yaro markaa nafisiiyo yacni markaa inay dhacaysaa aayadda laga tilmaamaya marka waxa weeye hadda amarku taaglayntii waxay samaynayaan iyo kibirki iyo waxaas tanfiiskii yaraaya la siiyey ee rabbi u yaro naxariistay ee xagga adduunyada markaa uu markaa ka fayday yacni kurbadii ka yaro fayday taas bay ka dhalatay iyaguna inay qooqaan oo kibraan oo dadka xasuuqaan oo laayaan oo si alla si ay doonaanba ay yeelaan marka calaa kulli xaal waa itlaaqeeda weeye casaa min allaahi waajiba sida cabdullahi bnu cabbaas sheegay facasa allaahu an yaatiya bilfatxi ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yaho mudan yahay an yaatiya bilfatxi inuu fatxi keeno fatxiga waxaa loo jeedaa binnasri linabiyih inuu gargaar nebigiisa u gargaarayo u helinaayo oo ugu nusraynaayo biidhaari diinih diinkiisa inuu muujiyo liidhaari diini ama biidhaari diini waa bimacnan nusaha qaarba mid bay qorayaan qaarna aw amrin ama amar uu keeno min cindihi allah agtiisa ka ahaaday uu keeno arrin uu keeno allah agtiisa ka ahaaday marka fatxigii waa nasriga ilaahay nebiga u gargaarayo oo nasriga siinaayo iyo guusha diintiisana takhaalibkaa ka yeelayo aw amrin min cindihina waxay noqonaysaa bihadkii sitri lmunaafiqiina wa iftidaaxihim munaafiqiinta asturkoodii in la faydo oo daha laga qaado xumaantii iyo nifaaqii ay qarsanayeen iyo waftidaaxihim fadeexadinta la fadeexadinayo oo la kashifaayo marka awda halkan ku sugani waxaa la yidhaahdaa waa maanicatu lkhuluwi mujawisat ljamci awda mar waxaa loo isticmaalaa yacni inay tahay maanicatu lkhuluwi maanicatu ljamci oo ka madhnaanshahana ay diidayso labada inay ka wada madhnaadaan in la kulmiyana ay diidayso awda waa loo isticmaalaa carabi ahaan waa arrin macruufa weeye tasawaj hindan aw ukhtaha culammada carabiyadu markay tusaalaynayaan oo ay leeyihiin tasawaj hindan hinda guurso aw ukhtaha ama walaasheed guurso yacni waxa weeye inaan la jamcin karayn dee waa la garanayaa wa an tajmacuu bayna alukhtayni ila maa qad salaf marka awdu maxay tahay waxa weeye waa maanicatu alkhuluwi mujawisatu ljamci waxa weeye ciddan waxaa loo xadiday inuu labadaa mid ahaan gursado laakiin inuu kulmiyaa ma dhici karto marna waxaa loo isticmaalaa awdu inay tahay maanicatu alkhuluwi mujawisatu ljamci ka mannaanshaha waa diidaysaa labada markaa labadaba in la wada waayo ilaaba ilaa waa in mid dhacaa cala alaqali laakiin in la kulmiyaana bannaano waa dhici kartaa labada in laysku daro hadda marka mawdican maxay tahay waa maanicatu lkhuluwi mujawisatu ljamci ya yani saddex nooc baa loo isticmaalaa marka halkan waxa weeye waa yani inay ka madhnaato ama fatxiga in la keeno aw amri min cindihi labada marka labadaba in la wada waayaa ma dhici karto hada laa yumkin laakiin in la kulmiyaa waa suuroobi kartaa waana suuroodo waa dhacday addama marka nasri inuu ilaahay keeno ayuu mudan yaho xaqiiqo ku yahay ama uu keeno arin uu keeno ilaahay agtiisa ka ahaaday arrinkaasi waa maxay waa fadeexadin munaafiqiinta la fadeexadiyo la kashifo oo ceebtooda dabadda la soo dhigo dee labadiiba waa dhaceen labadiiba waa la kulmiyo fatxigiina ilaahay waa siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u gargaaro nasrigii iyo fatxigii wuu helay munaafiqiintii in la fadeexadiyeyna iyaduna waa jirtaay oo suuratulfaadixa soo degtay suuraddii faadixa la odhan jiray waa suuratu tawbe ee magacyo badan bay lahayd alfaadixa la yidhaahdaa almubacsira la yidhaahdaa asmaa badan bay markaa lahayd waa fadeexadiso waa tii markaysaga munaafiqiinta kashiftay wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum yacni waxaa laga warramayaa waxyaalihii ay odhanayeen iyo sifaadkoodii baa laga hadlayay dabeedna markaa suuradda waxaa loo bixiyey alfaadixa waa fadeexadiso munaafiqiintii bay fadeexadisa marka waxaweye waa la kashifay hadalladii ay yidhaahdaan baa lagu sheegaa ya aayadda lagu soo qaataa wa minhum man yalmisuka fi sadaqaati fain uctuu minha raduu wain lam yucطaw minha idaa hum yaskhaduun wa minhum man yaquulu dallii walaa taftinnii marka waxa weeye yacni markaa mid munaafiqiinta ka midi uu yidhi yaa rasuul allah nin dumarka ku daran baan ahayo qaswadii tabuuk buu cudurdaaranaya yaa nin dumarka ku daran ayaan ahay buu yidhi qowmkayguna waa igu yaqaanaan qoladaydu waa igu yaqaan inaan khatar ku ahay dumarka marka dumarkii cadcadaaye reer yurubka haddaan arko iskama hanan karaya buuhi marka ii idan inaan hadho ya inaan hadho ii idan yacni yaanan fitnoobini ya wa minhum man yaquulu idan lii walaa taftinnii alaa fi lfitnati saqatuu waxaa ka mida munaafiqiinta mid odhanaaya ii iidano ha i fitnayn ya marka waxa waxaweye waa la kashifay marka aad baa markaa waxaweyan axwaashoodii looga warramay oo ay markaa taasina yani markaa loogu fadeexadiyey fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim fayusbixuu dabeed ay noqdaan fayasiiruu ayaa macnuhu u dhacaya calaa maa asaruu fii anfusihim waxay nafahooda ku siraysteen oo min ashaki shaki ah iyo munaafiqnimo ah waa muwaalaati alkufaar iyo gaalada in laga weli yeelanaya ahoo markaa muwaalaadka qalbiga lala imanayo yacni marka ay noqdaan naadimiina qaar ka tiiraayoonayo ka qoomamoonayo isku cilkaambiyayo calaa maa waxay ku tacalluqdaan naadimiina ayay ku tacalluqdaa saynu soo sheegnay naadimiina loogama jeedo inay nadamu tawba ka tilmaamayaan murugo towbo iyo qoomamo yacni toobadkeen ay uga jeedaan oo lilaahiya ma ah ee waxay ka tiiraanyoonayaan waxay doonayeen inuu dhici waayey waxay doonayeen jab inuu dhaco gaaladu guulaystaan muslimiintuna ay jabaan bay rabeen adamaarta marka waxay doonayeen ayaa dhici waayey taasay ka tiiraanyoonayaan oo ka qoomamoonayaane ma aha yacni nadam ilaahay dartii ay u tiiraanyoonayaan oo toobad keenayaan oo xumaantoodii ay garwaaqsanayaan ma aha shuruudda towbaduna dee waa badantahoo nadamka keliya ma aha xadiiska soo aroore sheegaya annadamu tawba ee culammada qaarkood ay quweynayaan sida sheekh albaani tiiraanyada dembiga laga tiiraanyoodaa waa tawbad waxay laga tilmaamayaa shuruudda inuu ugu muhiimsan yaha looga jeeda waa min baabi alxaju carafa waxaan la ogsoon yahay xajku inaanu carafo keliya ahayn ee arkaan kale leeyahay arkaantiisa haddaan la dhammaystirna inaanu asaxay allah waxau yidhi wayaquulu aladiina aamanuu wayaquulu waxay odhanayaan birafci istinaafan biwaawin wa duuniha wa binnasbi catfan calaa ya'tiya wuxuu inoo tilmaamayaa qiraa'aad kala duwana ku sugan saddex qiraa'o ku jira ayuu inoo tilmaamaya wayaquulu oo waaw la socdo iyo iyadaan waaw la socono yaquulu keliya tahay waa laba qiraa'o markay raficsan tahay oo bimacnaa ficilku godan yahay ficilkan iyadoo waaw leeyahay oo waaw ka horeeyo iyo iyadaanu waaw ka horrayn labaduba labadaba waa la akhriyey wayaquulu aladiina aamanuu yaquulu aladiina aamanuu markay marfuuco tahayna oo ficilku rafcisan yahayna isti'naaf baa markaa la laqbaynayaa isti'naafku waa maxay waa jumlo cusub in la bilaabanayo marka waawgu waawulcadfi maahay waa waawu istinaaf weeye waa waaw markaa bilaabashada la geliyey weeyaan iyadaan waaw lahaynna waa la akhriyey labadaba waxweyn waa istinaaf weeye waayahay istinaafkay waxay u qaybiyaan istinaaf bayaani ah iyo mid naxwiya bay u qaybiyaan istinaafka naxwiga ah waa marka waxa weeyaan la bilowdo oo yacni markaa icraab ahaan wax hore aynay ku tacalluqin su'aalina aynay qadarnayn baa istinaaf naxwiya la yidhaahdaa istiinaafka bayaanigaana waxaa la yidhaahdaa su'aal qadaran oo la isweydiiyey jawaabteedii marka loo laqbaynaayo waa istinaaf bayaaniya baa la yidhahdaa taana marka biwaawin wa duuniha waxaa la akhriyay waaw waawga waxaa loo jeedaa waawga ugu horeeya ee ficilka ka horeeya wa duuniha iyo wa duuni waawin iyo waaw la'aantii oo waawgana ay ka madhan waa qira'a labaad wa binasbi nasbana waa la akhriyey wayaquula la yidhaahdo oo ficilka la nasbiyo cadfan calaa ya'tiya marka uu mansuub yahay ficilku yacnii wuxuu ku cadfan yahay oo lagu cadfay cadfan ay macduufan xaalu yahay mid lagu cadfay calaa ya'tiya ya'tiya lagu cadfay marka macnuhu wuxuu dhacayaa facasa casa allaahu an ya'tiya bilfatxi ilaahay wuxuu mudan yahu xaqiiqo ku yahay inuu fatxi keeno wayaquula ayna yidhaahdaan an ya'tihim markaa ku cadfan tahay wa yaquulu aladiina waxay odhanayaan kuwii waxay odhanayaan aamanuu rumeeyey wa yaquula marka la yidhahdana waxay noqonaysaa facasa allahu an yaatiya bilfatxi ilaahay wuxuu mudan yaho xaqiiqa ku yahay inuu fatxi keeno aw amrin min cindihi uu keeno ayuu mudan yaho xaqiiqa ku yahay wayaquula inay yidhaahdaan ayuu markaa ilaahay mudan yaho xaqiiqa ku yahay aladiina aamanuu wayaquulu aladiina aamanuu waxay odhanayaan kuwii rumeeyey libacdihim mu'miniinta qayb ka mida waxay ku odhanayaan oo qaarkood baa qaarka kale ku odhanayaan idaa hutika sitruhum marka waxaweye la dilaaciyo asturkii munaafiqiinta oo la kashifo oo la fadeexadiyo tacajuban la yaabay yaabayaan daraaddeed waxay u odhanayaan ama xaalay mutacajibiina qaar yaaban yihiin oo la yaaban waxay odhanayaan waxaad bannaan inaad mafcuul lahu ka dhigto inaad xaalayso a haaulaa'i aladiina aqsamuu billaahi jahda aymaanihim a haaulaa'i aladiina kuwaasi ma kuwiiba aqsamuu dhaartay billaahi allah ku dhaartay munaafiqiintii bay sheegayaan mu'miniintu waxay sheegayaan munaafiqiintii bay sheegayaan munaafiqiintu wax ka dhaar badan yaa a haaulaa'i aladiina kuwaasi ma kuwiibaa aqsamuu dhaartay billaahi allah ku dhaartay jahda aymaanihim kama dambaysta dhaartoodii allah ku dhaartay ghaayata ijtihaadihim fiiha dadaalkooda tii ugu dambaysay allah ku dhaartay ama mujtahidiina fii aymaanihim ama fii tawkiidi aymaanihim xaalay ku dadaalayaan adkaynta dhaartooda ay adkaynayaan ay ku dadaalayaan aqsamuu billaahi jahda aymaanihim waxay ku dhaarteen allah mujtahidiina fii tawkiidi aymaanihim xaalay ku dadaalayaan dhaarahooda inay adkeeyaan oo kama dambaysta dhaartooda ku dhaartaan innahum la macakum iyagu in la jirkiinna ay yihiin oo idinka idin weheliyaan fidiini xagga diinka inay idinla mid yihiin oo mu'miniin yihiin iimaankana ku sugan yihiin diinkana u gargaarayaan sidaasay ku dhaarteen marka jahdo waxa bannaan inaad tidhaahdo waa mafcuul mutlaqa aad tidhaahdo ama aad tidhaahdo waxa weeye waa la xaalaynayaayoo waxay noqonaysaa waa masdar oo xaal baa markaysa markaa laga dhigaya oo mujtahidiina fi tawkiidi aymaanihim marka ghaayata aymaanihim markuu yidhi wuxuu maray yani xagga mafcuul mutlaqa inay tahay lamacakum la jirkiinna inay yihiin bay markaa ku dhaarteenoo wallaha ku mareen wixii dhaartoodu u dhacaysa waa maxay u dhaaranayeen innahum la macakum fi diini xagga diinka inay idinla mac yihiin oo idinka idin weheliyaan qaala tacaala allah waxa uu yihi xabitat acmaaluhum waa burtay camalladoodu batalat acmaaluhum asaalixa waxaa buray camalladoodii wan wanaagsanaa baa buray waxay camal wanaagsan la yimaadeen ayaa buray mar hadday munaafiqiin yihiin dee waxa weeye camalka yacni markaa salaaxiisaba shuruuddii baa markaysaga dhiman shuruuddii baa dhiman laakiin hadday dib munaafiqiin ka noqdeen ama markaa dib ka gaaloobeen oo kufru nifaaqa ay dib kala yimaadeen laakiin markii hore ay muuminiin ahaan jireen dee acmaal ay la yimaadeen waagii horea jirtaa marka camalladoodaa hore waxaa burinaya gaalnimaday ka dambaysiyeen baa burinaysa culamada qaar waxay mareen xabidat acmaaluhum isla hadalkii mu'miniinta inay ka mid tahay oo mu'miniintu hadalka hore iyo hadalkanba inay iyagu odhanayaan mufasiriinta qaar baa saa maray haddii la yidhaahdo sidaas markaa xabidat acmaaluhum mu'miniinta hadalkoodii maquulkoodii bay ka mid tahay haddii sidaa la yidhaahdo innahum lamacakum bay kusiila sii xidhiidhaa oo mu'miniintii baa deed iyagoo la yaaban odhanaayo xabidat acmaaluhum waxay noqonaysaa tacajub ahaan inay u yidhaahdeen laakiin aksarka mufasiriintu sidaa ma marin wax yar baa maray agsarka mufasiriintu waxay mareen xabidat acmaaluhum ilaahay baa odhanaya ibtidaa'an buu u odhanayaaye hadalkii muuminiinta kama xikaayoonayo oo kama mid ahaa hadalkay muuminiintu yidhaahdeen inuu markaa uu ilaahay ka xikaayoonayey inay ka mid tahay xabidat acmaaluhum maaha waa min qowli illaahi ibtidaa'an yacni iyadoo hadalkii ilaahay ay wada tahay ayaa midna waa mahki oo waa hadal waa allah soo naqlinayo oo cid ka sheegaayo saasay yidhaahdeen waxna waa wuxuu allah odhanaayo ibtidaa'an u odhanayee cid aanu ka soo rarayn hadda maaragtaa oo hadalkan horeeya wayaquulu ladiina aamanuu a haaulaai aladiina aqsamuu billahi jahda aymaanihim inahum lamacakum dee a haaulaai aladiina aqsamuu billahi jahda aymaanihim innahum lamacakum waa hadal maxki ah kalaamullaahi ha ahaato hadalkii muminiintu ilaahay ka xikaayoonaya inta dambe hadalka muminiinta lagama xikaayoonaya allah baa odhanaya wejigaasaana fiican waana sida jamaahiirta culammadu mareen hmm. muminiintuna dee ma oga camalkoodu inay bureen nimankan oo dee markaysaga mid ay dee ka warhayaan ma aha marka faa'iidada weyn waxay ku sugan tahay in la yidhahdo waa min qowli illahi ibtidaa'an xabidat waa burtay marka mufasirkuna saa waynoo caddeeyo qaala tacaala wuxuu qaala tacaala u dhigay si aan loogu qaadan hadalkay muuminiintu yidhaahdeen inay intanna ka mid tahay qaala tacaala allah waxau yidhi xabitat waa burtay batalat waa burtay acmaaluhum camalladooda alsaalixatu wanaagsani camalladoodii wanaagsanaa waa bureen fa asbaxuu ay saaruu waxay noqdeen khaasiriina qaar khasaaray addunyaa adduunyadiina khasaareeyey bilfadiixati fadeexad ku khasaareeyey oo bimacnaa adduunyadiina seegtay oo ka khasaaray hmm walaakhirata aakhirana khasaaro yacnii aakhirana way khasaareeyeen adduunana way khasaareeyeen labadaba way khasaareeyeen oo labada waa seegeen adduunyadii waxay ku khasaareeyeen fadeexadda ay fadeexaduubeen oo la kashifay oo ceebtoodii bannaanka la dhigay aakhirana waxay markaa ku khasaareeyeen ciqaabta la ciqaabayo oo cadaabkiina aynay ka badbaadin naciimna aynay helin iska daa naciim inay helaan cadaabkiiba inay ka badbaadin waaba la ciqaabaya allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyayow man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaati allaahu biqawmin yuxibuhum wa yuxibuuna man yartadda ku kastoo ka noqda minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka noqdoo dib uga laabta fa yaati ya'ti allaahu biqowmin wakhti dambaa ilaahay keeni doonaa yacni qowm ama dad keeni doonaa dadkaasoo yuxibuhum allah jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel marka macnuhu wuxuu dhacayaa yacni naftiisa mooyaane cid kale ma dhibaayo diintuna cid u nusraysa waayi mayso waa ilaahay dadkanuu keeni doonaa dadkaasoo yuxibuhum allah jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna ilaahay jecel dadkaasoo qowmkaasoo adillatin cala almu'miniina mu'miniinta u dabacsan oo u naxariisanaya oo isu dhuldhigaya acizatin cala alkaafiriina gaaladana ku adadag qowmkaasoo yujaahiduuna jihaadaayo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa u jihaadaayo walaa yakhaafuuna aan baqaynin lowmata laa'im mid canaanta canaantiina aan ka baqayn oo aan diinka uga tegayn dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa daalika madkuurkaa la sheegay fadlullaahi waa galladii ilaahay iyo nicmayntii ilaahay weeye yu'tiihi xaalu ilaahay siinayo fadliga man yashaa'u kuu doono inuu siiyo siinaayo wallaahu allah waasicun waa ka u ballaadhan yahay fadligiisa fadligiisiiyo naxariistiisuba caliimun waa ka cilmiga badan inamaa waliyukum allahu wa warasuuluh innamaa waliyukum weligiinnu wuxuu ahaaday oo qura allahu allah buu ahaaday wa rasuuluh iyo rasuulkiisa waaladiina iyo kuwii aamanuu rumeeyey ayuu ahaaday aladiina kuwaasoo waa muuminiinta lasii sifaynaya alladiina aamanuu baa lasii sifaynaya aladiina kuwaasoo yuqiimuuna asalaata salaadda taagayo oogayey wa yu'tuuna bixinaya oo siinayey azakaata sakadana ciddii xaqa u lahayd siinayey waxay salaadana oogayeen zakadana bixinayeen wahum raakicuuna walxaal hum iyagu raakicuuna ay khushuucsan yihiin oo ilaahay ay isu dullaynayaan ayay sakadana bixinayaan yacni salaadana oogayaan oo taagayaan waman yatawalla allaha ku kastoo allah ka weli yeesha wa rasuulahu iyo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam ka weli yeesha waaladiina aamanuu iyo kuwa mu'miniinta ka weli yeesha fa ina xisba allaahi hum alghaalibuun xisbiga ilaahay isaga ayaa gacan sarraynaya iyaga ayaa gacan sarraynaya oo haalib noqonaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tattakhiduu aladiina ittakhaduu diinakum huswan walaciba laa tattakhiduu ha ka yeelannina aladiina kuwii ittakhaduu ka yeeshay diinakum diinkiinna huswan ay mahzuwan bihi ama mahzuu'an bihi wax lagu dheeleelo ka dhigtay wa laciban iyo ciyaar ka dhigtay min aladiina uutuu lkitaaba oo min aladiina kuwii ahaado kuwii ku bayaansan uutu uutuulkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin kitaabka la siiyey waalkufaara iyo gaaladaba ha ka yeelanina waalkufaara iyo waalkufaari baa la akhriyey waa laba qiraa'o sabciya mufasirka inoo sheegi doona marka waalkufaara markay too nasbisan tahay alladiinada hore alladiina ittakhaduu taasaa marka waxa weeye lagu cadfay oo markay nasbisan tahay markay jaran tahay waalkufaari aladiina dadambe min aladiina uutuu lkitaaba ayay markaana ku cadfantahay markay jaran tahay waalkufaari waa laba qira oo sabciye walkufaara gaaladana ha ka yeelanina alladiina ittakhaduu bay ku cadfan tahay awliyaaa saaxiibaha ka dhiganina iyo qaara isjeceshiinoo isu gargaartaan waattaquu allaha allah ka baqa in kuntum mu'miniin haddaa muuminiintihiin allah ka baqa halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk